على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التيمم tayamumka baabkiisii weeye kale tayamumku xagga luqada waxaa la yidhaahba alqasd waa qasad wax loo qasto taas baa hada marka la eego luqada carbeed uu yahay oo tayamamtu fulanan iyo ta'amamtuhu amamtuhu intuba waa isla wada macno bimacnaa qasadtuhu weeye waan qastay oo tayamunku waa qasad dee xaggan marka la eego istilaaxan sharciga waa qasadkan saciidka dayibka loo qastayo si wejigii gacmihii loogu masaxo oo markaasna dee loogu tukado ama loogu banaysto dee wixii wayseba lagu banaysan jiray oo kale ama maydhiba kaasba uu yahay tayamumku bal haddaba markaa baabkiisii ay weeye oo kolley in badan ahlucilmiga kutubtoodaas ama dee waxa weeyaan xadiidka iyo fiqiga iyo meelaha ugu dambeeya ee dahaaro geeyeen oo imaka isaga xaydkiiya buu horreysiiyeen barkoodna xaydkay kaba dambaysiiyaan lakin de waa bol kalley bukhaarina waa tartiibtiisii siana bay ahaydba oo waa si ay uba badnaayeen <clears throat> marka waxa weeye kolle qolooyinkiina sharaxaysana fawaaid kala duwan baa ku sugan oo aanan ku wada joogsan karahayn haddaan midar kaba soo qaato horta tayamumku markaan eegno qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca ummaddaba waa wax kuba sugan oo adiladeedu ay nooguba sugan tahay anaa qur-aanku ku yimi axaadiistii rasuulkii ilaahay ee qowl iyo ficilba waa kuba yimi ijmaacii ummadduna waa jira way kuba ijmaacsan yihin welibana arrin baa jirto ah waa ummaddeenna waxyaale ilaahay inoogu khaas yeelay weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaga fadilayba rusushii kale oo ambiyadii hore iyo rusushii hore may lahayne ummaddeennay khaaso u tahay oo rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in dhulka masjid loogaba yeelay turaabkeeda ama dee saciidkeeduna dahuur loogaba yeelo waa wax isaga u gaara <coughs> waxaana bal matalan kolley ay taasi tahay un waa ilaahay subxaana watacaala taysiirkan uu diinteenii inoo fudaydiye iyo xaraj la-aanto dee biyihii hadday adkaadaan ruuxuu isticmaali kari waayo ama la waayo waxaan haaliban la waayahayn oo waa saciidkaas ayaa ilaahay badiil inoogaba yeelay aynu markaas halkoodii noo geliyo halkii biyo ay noo gelaya hadday maydhi tahay iyo hadday weyseba tahayba <clears throat> in walow badiil weyse kaba yahay iyo maydhi kaba yahay labadaba tayamumku ee ummadduna way kuba ijmaacsan tahaye acdaadii laga weysaysan jiro o dhan ma wada ahaa intii laga maydhin jiro o dhanna ma wada noqonayo waa wejka iyo labada gacmood oo bal inta qadarka labada gacmoodna aan ogaan doonno insha allahu tacaala taan ogaan doono bal mathalan umuuraha kale wixii intaa dhaafsan kollay axaadiista inoo soo socota ayay inoogaba iman doonaan haddaan iyadana kollay waxyaala aan halkaa iguba dambayn oo halkan sheekhu uu sooba dhigtay tayamuka can ilxadath alasqar iyo xadath alakbarba mid dee waa inoo soo socdaa waan arki doonaa taasoo isaguna halkan buu kaba iyo khilaaf jiro axaadiisan iyada taa ku arki doonaaye laakiin halkan faa'iida uu sheekhu dhigtay ou ruuxii ka soo qaado waa janaabooday ixtiraam ha noqoto haweenaydiisi la kulmahaba haba noqoto markaa biyuu waayay oo saasuu u tayamumay salaaddii buu saa ku tukaday ayaa maba ha qaadato ba'si kuma sugna taas buu iskaga tukanaya hadduu dee tayamumku janaabadii aha markii hore markuu tayamumay dib uma soo celinaya salaadii unbuu markii dambe halkii waysada u tayamumayaaye laakiin maxaa halkan igu sugan oo sharaxa igu sugan uma wajada maa wajaba caleyhi اliqtisaal waana arrin dee dhici karta dadka ka qarsoonaan kara ruuxi uu taya janaaba buu lahaa biyi buu waayey oo tayamumay markuu tayamumay waaba ruuxa iska dee meel oo manaa joogo saasaa buu labaatan cusho bil ku joogay markii dambe ayuu biyo helay salaado intaa waa tukanayo salaadii horta salaad uu soo celinayaa ma jirto laakiin uu maydhanaya <laughs> oo markaa hore waa kaasoo waa tayamumaye laakiin iyada marka uu biyo helo maydhigii uu maydhanaya salaadihiina waa u dhan yihiin oo waa dee arrin qarsoonaan karto ruuxu kol haddii uu tayamumo si aan salaadba loo soo celinayn tayamumkii uu weyse weysaystayba aanu dib weyse ugu noqonayn uu dib ugu soo celiyo in tan oo qataa dhici karta waana masale dee halkan ijmaaca kolley nusuustii ama xadiidna waa kuba yimi oo ruuxa muslimkaa inay saciidkaasi ku filaanayo xataa haddaanu sanada helin biyaa Eh, laakiin marka uu helo eh, inuu jirkiisii gaadhsiiyo ama wasil adigu jirkiisii u maydho markaa taasi malaa dee imaam aimadii taabiciinta kamida ah, oo abu salamata bn cabdiraxmaan oo inagu soo noqnoqda kaas baa qowle inaanay taazilaasimahayne eh, laakiin dee dadkii ka horeeyeyna qowlkood weeye kuwii ka dambeeyena oo ijmaacii ka horreeyey kii ka dambeeyena waa jira bal xadiiskiina waa kuba yimo waa arrin adigu taasa masale u dhigtay halkan oo ruuxii musaafirka ah ama wuxuu leeya waa nin geel jiraaba ah o dhul oomano oo biyaba aanay u dhaweyn buu joogaa baaba laba joogta waa ogyahay biyo ma haysto oo biyo ma jiraan masal ahaan waxaa dhici karta inaanu beriya saa dambe saa kuna aanu rajaynayn biyo inuu helo wuxuu leeyahay xaalada iyaday taa tahay inuu haweenadiisii isaga tago la kulmo uu leeyahay iyagoo dee marka aan biyo haysan isagoo ogi inaanay biyo helahayn taasi kol haddii dee tayamumkiibaa bedilkaba ah waa leeyahay taase lakin de hadday kulmaanna de waxa biyaa helaan intay iska maydhaan qoyaankii gaadhay uun ayay sii kale u tayamumayaan de marka dambe waxeelaana waa kaa way maydhanayaan ee ujeedadu biyo ma haysataan loogama manceeyo way jiraan dee culimada qaarkood qowlkooda u aha halkan soomuu dhigan ee ahaa hadday xaaladu taa tahay bal dee intay iska ilaalin karaan ha iskaba ilaaliyan qowlkoodu ahaa lakiin <clears throat> wax dee sharcigii kuba yimi ma jiro bal ibnu cabaas iyana waaba sameeyey bal markaa waxaan leenahay iyadoo sida uu inoo soo dhigtayna suurada caynkaasina shay adigu bal maalan jaa-iza weeye <clears throat> arrin kale iyadna dee iyad timaado kolley marka la eego dee aimada madaahiba ama fiqiga marka la eegana kolkol masaladu dadka ishkaal ay kuba keento oo ah waa ruuxii waa tayamumay dee kolley laba xaalana waa loo tayamumaa biyo la-aan ama cajzi uu ka caajiso onu isticmaaliba ka lahayn ruuxii uu tayamumay bal markaas salaadiina sidii buu ku tukaday biyii buu helay markaas iyada bal markaas salaadiisaasi xaaladeed say noqon haddaan eegno kolley axaadiidiga ama daahirkeeda ama daliil ahaan waxaa xoog badan wuxuu kala du wixii kalaankiisa hayd laba yimi wixii markaa u suurtogelaysay ee uu markaa la iman karayo sharcan ama lagu waktigaa ku waajibkaa uu laba yimi waxa weeyaan oo waxaan waxa dee xaggiisa ka dhacay aman waxa ama uu isticmaali kari waayey ama se uu waayeyba <clears throat> marka waajibkiisi waxa weeye de inuu tayamumo yahay <clears throat> hadhow markau biyo helo salaadii caynkaas ahayd way u taab noqotay ma soo celinayo dee salaadii kalun buu biyihi kuba tukanaya salaadii ma soo celinayo lama kolley dee madhab ahaanna umuuray kala qaadaano hadduu ruuxu biyo aan ay tahay wuxuu tayamumaya hadday meeshu meel dee ay qaalib u tahay sa xaalad safar ama meel ooman oo biyo la-aani ay u badan tahay ma soo celinaya dhawa madhabka markaan eegno haddii laakiin san oo kale maalin baa biyi go-een magaaladii baan joognaa biyi way badnaayeen maalin baa biyi ay go-een ruuxi biyi waaye markaas xaaladaasuu tayamumay biyo la-aantana waa shay naadira ah oo yar oo dee marmar u sidaas kale naadire taaliban waa meel biyo laga helay ahayd oo xadarna ah suradaas kale dee waxay idhaahaan wuu soo celinayaa iyada taas oo kale kollayna marka la eego qowlka dee lagu fatwoodo arrin kalena markay laakiin hadduu ay atay cazi xanuun oo kale iyo jiraaxo iyo waxyaalaha caynkaasa ah, dee iyada taa ma soo celinayo xagga madhabka ba lakin arrin baa iyadna iska timaado laga yaabo dee dadkana ama su-aalo ana timaado waa dadkan intay jabaan nuurad baaba la geliyey xubintii u ka markaa ama dee wejigii baaba xidhan xubintii matalan la eego waysadii suurtagal maaha tayamumna meeshii ayaa meeshii imanaya oo in biyii la mariyaa kol haddaanay dhac ahayn laakiin tayamumkiina waa xubnii xubintii lagaba tayamumaya iyaduna ay tahay meeshii naqsi baa wada jira waysadii iyo tayamumkii labadaba bal masxi marka inaan odhan waa la masaxaya waanu tayamum oo kale taasna kolley markaan eegno madhab ahaan aan eegno walow dee mashaqo badane dadka ay ugaba imanayso waxa weeye kol hadduu acdaadii tayamumka waxaani uu kuba xidhan yahay jabiira acdaadii tayamumka ay tahay meelaha kale ay kala qaadaan duhri in lagu dhigay in qadarkii istimsaaga ay u baahnayd un bal matalan ay haysatay qadar ziyaada aan haysan acdaal waysada aanay ahayn markaa saddexda xaalo haddii la helo lama soo celiyo dhan laakiin kol intii laga taymay wejigii labadii gacmood oo labadiiba nafsi jiro waxay leeyihin salaadaha waa lasoo celinaya oo kale de waana mashaqo adagoo ninka bil bay ku xidhnaan afartan bay ku xidhnaan ma intii kolleyna wama jacala calaykum fi diin min xaraja lakin taasna waxaan leenahay waa bilqowlkii de madhabka ama taas lakin kol hadduu ruuxu bal karaamkiis de waa wixii uu karayay oo kale intii uu la yimaado ama masxiga lama yimaado suuradan oo kale waa la masixi karo tayamuka wixii bal matalan intii dee uu maydhi karayana uu maydho wixii karaamkiisa uu la yimaado laa yukalif lahu nafsan la wascaha kolley suurooyin imaam nawowi bal matalan soo celin doono oo kalena oo isagu dooran doono qowlkii madhabka qowl aan ahayna waan arki doonaa xalina waan soo aragnay bal waa umuuro aan yar bal matalan odhanayne xagga waxyaalaha inoo yar hadhay waxaa axaadiistan ku eegi doonaa wuxuu yihi markaa mslim raximah الlahu taعalى xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki عan cabdالرaحman بn الqasim عan abihi عan caiشhaةa anaha qaalat bal sanad kolley mala cabdالرaحman بn الqasim waa aabihi horta qasim بn mحamed بn abi bakrin horeynuu soo maray waana taabici waana ina mحamed بn abi bakrin صdiq weeyo caaisha ayaa edaba u ah bal isaga iyadaaba soo korisay oo dee markii mxamed la dilay waktiyadii de waxa weeyaan la dilay masr iyadaa soo korisayba dadka gacanta ku haysay cabdiraحmanna isagu taabici maahe lakin waa dadkii sqaara taabiciin hagaag ula mucaasarooday aad u fadli badanna waa ahaa atbaacu taabiciintu buu noqonaya xaafid xajar sadis oo kaba cabira waa dabaqo uu ka yar horeysiiyo dabaqada atbaacu taabiciinta ugu waaweyn atbaacu taabiciintiina uu ka yar dambaysiiyo meel yaroo dhaxaa kollay atbaacu taabiciin bay raacsante xag mucaasiro marka la eego lakin nin sida aabihii aad u qiimo badan buu ahaa ibnu cuyeyn oo kale iyo imaamka weyn ba maxaa asaanida qaarkood timi xadathana cabdالرaحman ibn الqasim wa kana afضل ahli zamani macnaa dadkii uu madiine ku gaadhay waktigaa raggii ugu mudnaa ayuu ahaa adi soma bal marka waa nin saasa weeye axaadiis waxoogaa ayuu kitaabka ku leeyahay can caiشhaةa anaha qaalat caiشha waxay tidhi kharajna waanu baxnay maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciisi fii bacdi asfaari waa safaradiisii barhkood ayaanu baxno aduu rasuulka ilaahay safar buu ahaa safarkani saf xaj ama cumre ma ahayn dee kol haddaanu labadaa u bixinna safaradiisii kale waa ghazawaadkiisii un ahayd iyadna way raacday markaas oo kale ruuxuna haweeneydiisii waa la safri karaa hadduu haweeney wax ka badan qabayna waxay noo dambaysa haddii a la idhaaho rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu u qurco ridi jiray oo uu qori ridi jiray tii markaa qurcadu uguba dhaco ama qorigeedu soo baxo ayaa raaci jirtay oo saasuu rasuulka ilaahay s mid un muu odhan jirin kaalay hebla maantay raacaysa muu odhan jirin walow dee matalan <laughs> in badan oo ahlcilmiga kamid a idhahan qasmigu waajiba rasuulka ilaahay kuma ahayn kollay qurcadna halkan aimada dee qolooyinka aan qurcada sugin qowlkooduna uu maxsuuj axaadiistii qurcada sugtay ku noqonayo un mooyaane inta kale aimadu kolley waana qowlkoodii bal xagga wujuub iyo istixbaab ahaan ha ku kala tageen be bal tan bay ahayd oo dee waa safarkaasi waa way la safarto iyadaa markaa la socotay xataa idaa kunaa markaan ahaanay bay tiri oon ku sugannahay waanay soo socdeen markaas bilbaydaa-i meesha bayda la yidhaaho aw bidaatiljeishi ama meesha daatuljeish la yidhaha waa shaki caaisho waa mawdic magaciina waa laba meelood un oo dee markaa aan saa u kala fogeyna markaan bayda kuba sugannahay ama se daatuljeish aan kuba sugannahay sheekuna raximah llahu tacaala waa sharaxan aan hayo waxaa ku sugan mawdicaani bayna almadinati wa khaybar albayda iyo daatuljeish ba waa laba meelood oo khaybar iyo madine udhexeeya kolley waa sida imaam nawowi uu ku tegey malaa qolooyin kalena ay yidhaaheen walow aimada qaarkood ay leeyihin maya waa xagga maka ayay madine kaba xigaano ee albaydana waaba meesha dulxulayfa la yidhaahay reer madine kasoo ixraamtaan adugu meel kasoo yar sokaysa uun oo la arka kitaabkaba inantaa kuba aragno albayda magaca waa la odhanayaa sharaf qudaama dulxulayfa daatuljeishna iyadna waa mawaadicda barhkoodna kuma fasire bal bal waxaan leenahay un saasaa sharaxa inooguma sugane maaha dee qowl guud ahaanba culimadu ay taa ku wada tageen ee barhkood le waa xaggan maka kasoo xigta madiina ayay labada mawdicba ku yaalaana way culimada midba weeye haddaba halkaa markaynu joogno ayaa inqadaca waxa go-ay ciqdun kul li aniga ii sugnaatay cqdi waa waxan qilaadada ama waxa ay luqunta dumarku gashadaan taas baa cqdi lagu magacaabaa kul ma yucqad wayucallaqu fi lcunuq ba cqdi waa la yidhaha cayntu way kasirsantahy qilaadana waa la yidhaahaayo de waa waxyaalaha dumarka iskuba qurxinayeenun taas ayadu xidhnayd oo malaha dee sa riwaayo ku timi min jazaci dufar waa nooc kuusha kamida ah oo dee bal matalan iyagu ay qaadan jireen ama taas ayay go-ay bay tidhi oo iyadii unba waxay laabteediibay ka weyday dee way xidhnayd markii hore say inoo dambaysana imika halkan ha kuma sugnaato ciqdun li eh idaafadan aysu idaafaysay gacanteeduu ku sugnaaye oo gacanteeduu ku jiray walaasheed asma ayay ka soo qaadatay oo iyadu maba ilahayna caariye ahaan bay uhaysay bal taas weeye waayahay markaa ciqdu li faaqaama rasuul llahi salى اllahu alay waslam rasuulkii ilaahay ayaa meeshii ciidan dhan buu rasuulka ilaahayna hogaaminayaa dad badan baa la socda aabaheedba ka mid weeye rasuulkii baa halkii ku nagaaday si loo doondoono bal ciqdigan calaltii maasihi wey doondoonkiisii cid baaba la diray bal si loo soo helo kolleyna xaadithadii efkigana ama qisadii efkigana sanoo kale ay kuba dhacday walow dee aan loo nagaamay iyadoo ay baxday isaga doondoonkeedii markay weyday inay dib u noqoto dadkiina ay intii sii guureen iyadoon la dareemin culimada qaar baa isku qaswo ka dhiga labadaba muraysace laakiin waa yar yar fogtae malase ay ma kala kuba tagaan inay ahayd oo taa kale ay kaba horreysay tani dambeysay ayaaba ah bal hadalka abubakarna waxaa inooga muuqanaya dee inaanay arrigu qisadu kollay mar keliya wada dhicin iyo safre keliya <clears throat> haddaba ras rasuulka ilahi waa qaama naasu macahu dee dadkiina markaa ma soconayaane dadkina way nagaadeen rasuulka ilaahi maci salawaat ullaahi wasalaamu alayh walxaal laysuu aanay ku sugnayn calaa maa-in biyo korkooda oo meeshan meel biyale may ahayn walaysa walxaal laysa aanu ahaanin macahu ma biyo oo ujeedadu meeshuna ceel biyo ah ama meel biyalena may ahayn dee ciidankuna walow madiine markaa lagu dhawaa wax biyoy wateena biyahoodiina waaba go-een markaasoo biyana macooda may ahayn dee waa intoodii badnayd faata naasu markay taasi dhacday ayay dadkii u yimaadeen ilaa abi bakrin abi bakr faqaaluu waxay yidhaaheen alaa tara miyaadad arkahayn ilaa maa sanacat waxay samaysay caaishatu dee waa inantiisii isagay usoo ashkatoodeenba iyo caaishay ka cabanayaan rasuulka ilaahoo dee meeshuna meel biyalana aan biyana ma haystaan biyana meeshu ma laha waana tan la fadhiyo bal matalan waxan ay caaisha samaysay adi rasuulka ilaahina waa hordoode kol hadduu seexayo lama toosin jirin jirinoo de isaga waxaaba aynay wixii u yimaadee ruyo ugu yimaadaana waxyibaabay ahaydba lama kicin jirin be ama dee rasuulka ilaahina waabay de inay taa ku yidhaahaan kolley way kahay kala haybaysanayeen abibakar bay ku yidhaaheen markaasaa maxay idhaaheen iyagiiba hadalkii sii watee aqaamat way la nagaatay oo birasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam iyo wa binnaasi dadkii o macahu walxaal laysuu calaa maain walaysa macahu maun iyagoo meel biyale korkood ama biyo korkood ku sugnayn biyana aan haysan ayay halkan iyadii ku nageysayba ay ku xabaastay fajaءa abu bakrin abu bakr baa yimi walxaal rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay waadicun uu dhigay ra'sahu madaxiisa calaa fakidii bawdadayda korkeeda qadnaa mau seexdo bawdadeeduu barkaday saasaanu kuba seexday waabu gamay rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh u hurday markaa abubakar u yimi fa qaala wuxuu yidhi wuxuu la hadlayaa inantiisii caaisha xabastii waad xabaastay rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baad xabaastay iyo wannaasa dadka dadka iyo rasuulkii ilaahay baad halkan ku dibdhigtay ood ku joojisay de waa sida riwaayo kuma timi bisababi cqdin waxaan macno lahayn oo cqdi yaroo go-ay ah ama kaa lumaya ayaad rasuulka ilahiyo dadkiiba aad u joojisoood u xabaastay walxaal laysuu calaa maain walaysa macahu maun qaalat caaisha waxay tidhi facaatabanii abubakrin de balaa waxa weeye waa tan le waqaala maa shaa allahu an yaquula hadaluu yihi bal ficilna waa ugu darayo halkay ka odhan lahayd caatabanii abi ayaabay tii sidii waay iska yar yar durkinayso facatabanii abubakrin abubakr waa arrintan iyo dee ficilkan isaga kama soo furiyo tan abubakr baa icanaantay wa qaala waxaanu yidhi maa shaa allahu wixii ilaahay doono an yaquula oo dee hadalladaasi kaba mid ahayd caqdi baa dadkii uxabaastay iyo waxyaalo weliba intaa ku mudaysana wajacala wuxuu gudagalay yadcunu inuu gujinayo biyadihi gacantiisa fii khasirati kelida halkaa keliduu iga gujinaya kolba rasuulki ilaahayna waa barkan yahay waanahu de rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kollayna in xagga dabdiga umuurahaasna kollay de intibaaho iyo bal ruuxu kutubtay kula iman markuu hadlaya iman axaadiisa iyo meelkaas ay kula iman umuuraha caynkaas ee dabdiyaan kol kolna isbedel uu ku yar yar yimaado waxyaalo isku mid oo si ku wada yimaado haddana xarakadooda ay kala baydho ruuxu dee inuu sidiisa wax iftiyaana aad bay uhaboon tahay halkan sheekhu wuxuu leeyahay huwa bidami اlcayni waxukiya fatxuha wafi dacni fi lmacaani cagsu waa cibaare yar oo aad u kooban laakiin dee waxa weyn adigu khaasatan dabdi fiican xambaarsan oo wuxuu leeyahay imaka halkan aan hayno caynta waa la daminaya yadcunu waa san aqriyayay qolooyin baa soo naqliye ama naqli baa jira xika siikatu tamrid buu kusoo naqliye in yadcanu la yidhaaho taasi dhib ma laha lakin muxuu yihi wafi dacni fi lmacaani markuu waxa aanu xisi ahayn macnawi yahay cagsuhu saa si ka duwan baa lagu dabdiya yadcanu oo ujeedadu waxa weeyaan waa daabid aad qabanaysaane ficilkan dacana wax xisiyana waa u yimaadaa oo la arkayo sida dee dacana birumxi iyo imakan oo kale gacantiisu ku gujinaya waa shay maxsuus oo la arkayo macnana waa loo isticmaalayo hadii la yidhaho dacna nasabahu o kale adacnu fi lansaab ansaabtii waa shay macnawiya oo kale dacnigan acraada iyo wax kasheega cid iyo wax duridii wax la durayay oo kale waa shay macnawiya marka maxaa xarakadiisu tahay markuu shay xisiya yahay waxay inta badan ku dabdiyaan in caynta la damyo yadcunu la yidhaaho yadcunu la yidhaaho laakiin markuu macnawi yahay waxyaalaha macnawiga yadcanu ayuu ficilku ku yimaadaa maadigu waa isla mid mudaarico midi de qiyaas buu noqonaya kole dee xarfi xalqa jiro yadcanu lakin ka kale waa nooc shaad e ama samaace muhimku laakiin waxaa jirta de xikaayadan uu sheegtay barhkood labadaba soo naqliyeenba fatxada way jiraan barkood luqawiyiinta soo naqliya labadaba damada way jiraane laakiin dee waa damdigooda inta marka hore ay horreysiyaan oo ah wixii xisiyana in caynta la damiyo wixii macnawiyana waa tan fi dacni fi lmacaani cibaarada uu yihi in caynta la fadxiyo waa muhim bal <clears throat> haddaba in yadcunu biyadihi fi khasirati caisha maxay tidhi falaa yamnacuni bal waa sabirkeediiyo say u adkeysanaysay aabaheed waa hadlaya waana gujinaya lakiin rasuulka ilaahay baa bawdadeeda barkan falaa yamnacunii iima diidahayn min ataxaruki dhaqdhaqaaq aan dhaqdhaqaaqo oo marka haddii aan boodo u gujiyo inaan dhaqaaqo ama taas ilaa makaanu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam calaa fakidi ujeedada haddii aan rasuulka ilaahay bawdadeyda barkanayn dee markaa uu gujiyo waaban dhaqaaqi lahaa dhaqdhaqaaqi lahaa ama aan dee yar boodi lahaa ama dee saas oo kale laakiin waxaa ii diidaya xarakadaba rasuulka ilaahay si aan u toosin si aan waxba u dareemin ujeedadu ismay dhaqaajinahayn way adkaysanaysay oo bal markaa taas bay iyadu bal matalan laba imanaysay <clears throat> oo de waaba iyadoo waxa kollay keeni kara taxriik ama xarako keeni kara ay jiraan haddana waa sabir si aan rasuulka ilaahay tashuush ama aanay ukicin ama taas ayay saa yeelaysay fanaama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu seexday xataa asbaxa ilaa waa uu waa beriistay oo habeenkii uu seexday kollay safar baa la ahaa dee salaad tahjuud u kacay halkan inoomay sheeginba marka ilaa uu waagi beriyey xataa asbaxa ilaa uu waa beriistay calaa gayri maa-in waa biyo kor gayrkii isagoo dee kuba sugan oo waa calaa gayri maayin biyo la-aan ama biyo gayrkii korkiisa oo kuba sugan oo ujeedadu aanay biyo jirin wax lagu weysaystaaba aanay jirin faanzla allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi tayamumka aayaddiisii waa bal kolley tayamumku suuratu nisa iyo suurat lmaa-ida labadaba uu soo arooray ibnulcarabi oo kale iyaduna waxay kuba tiriyeen meel mushkila inay tahay bal tii loo jeeday ma nisaha loo jeedaa laakiin bukhaari oo kale wuxuu isagu jazmiyaa isagoo kolley malaa riwaayaadka qaarkoodna oo meesha yimi oo saraxaan u yimi ay jirto inay aayadda suuratu maa ay tahay aayadda suuratu maa-idana marka hore waxay ku bilaabmaysaaba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum waysadii bay ku bilaabmaysaa ugu dambeyn baa deetee dikrigii uu yimi tayamunku uu yimi e laakiin waysadii baaba kaba horeyso kaba badan intay dee bal matalan waysada lagaba hadlay waan soo yar laabmi doonaa halkan xadiidka markaan umurahaysa sheegayne faanzala lahu aayata tayamumi caaisha markaa waxay tidhi aayaddii tayamumka markii lasoo dejiyey ruksadaasaa timi fatayamamuu dee kolley maka halkan waxaan ka dhigaya kol haddaan lafdiga aayadda fatayamamuu saciida ayiba way kuba sugnayd aayadda haddii imika ay dhan tahayna aayadda intii kaba mid ahayde tayamumka lasoo qaatay baan kaba dhiginayne imika halkan waxaan ka dhigaynaa un khabara ee cayasha dadkii ka warantay ilaahay baa aayaddii tayamumka soo dejiyeyoo fa tayamamuu markaasay tayamumeen ficil maadi markaasay dadkiina ee iyagoo ku falaya aayaddii ruksadaa timi ayay tayamumeen oo sibay salaadoodii ku tukadeen faqaala usayd bnu xudayrin usayd usayd ibnu lxudayri usayd ibn اxudayr ba wuxuu yihi wa huwa axad الnuqadaaءi labada ismi waa musqr isagiyo aabihii bal matala waana kollay nuqabadii mid kamida weeye nuqaba waa jamcu naqibin oo de waa matalan waa carifkoo kale ninkaa reerka odaygooda duqooda ama markaas dee maamul de maamula reerkee odaygoodaaba ee waxaanay ahayd maalintii caqaba kollay dadkii de rasuulkii ilaahay laba kulmay ee badnaaye ansaareed caqabad iyo labaad labiyo toban baa lagaba saaray iyagu nuqadaa calaa qowmihim ahaa markaa nin kamidabu ahaaye ninkaas baa wuxuu ihi mahya may ahaanin tani kolley damiirkani dee wax madkuurooynu u celino imadka inoo soo hormarayna ma jirto e laakiin siyaaqa iyo qariinada ina tusayso markaa maxaan odhanaynaa barakaa meeshii timi Eh, markii biyo la waayey dee biyo la waayo waxaa la yeelayo o ilaahay tayamumkan uu jidayo waa barako weyn marka waxaan odhanaynaa un mahiya macnaa waa barakadan maanta muslimiintii ay heleen caqdigan ama kuushan la waayo sababteed ayaa bal waxa weeyaan oo ah in dee ruksadan ah iyo jidayntan tayamumka uu yimi taas waa barako weyn eh barakadaasi may ahaanin biawali barakatikum barakadiina tii ugu horeysay iyo al abi bakrin ay bakar aalkiisiiow oo macnaa waxa weeyaan tani barakadan maanta timi ee xasishay oo ah ruksadani inay timi in dadkii loo jideeyey tayamumkani oo dee sababta caqdigana kuma timi ma aha barakatii ugu horreysay waxyaalo kale idiin horeeyey ooba khayroosa dee markii xataa efkugu dhacay oo taa hore ah waa umuurihii keliya irshaadaadkiiyo axkaamihii keliya waxyaalihii muslimiinta looba jideeyey ee jaanibkaa kale kaba yimiba ma hiya biawali barakatikum ya ala abi bakrin abibakr oo de waa abibakr iyo dadkii siiba aalkiisiiba uu wada jeedaaye faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fabacatnaa waanu kicinay albaciira neefkii geel ahaa kale albaciir awrkii hashaba waa ku wada dhacaa un walow dee curfi ahaan iska mashhuur noqday in awrka un loo isticmaalo lakiin luqadan sheegayna oo xalabtu baciiri iyo waabay odhan jireenba fabacatna albaciira baciirkii baan kicinay aladi baciirkaasoo kuntu caleyhi anigu aan fuushanaa fawajadnaa wuxun baaban helay alciqda kuushii ama ciqdigii markii hore la doondoonaye lasoo waayeyba ee loola nagaa taxtahu hoostiisii ayuunbaa halkii uu ku fadhiyey ayaa u tu'sanaa ayuun baaban kaba helay bal riwaayada labaad ee xadiidkan gaadhaynaa in yarna fawaa'idiisaan kusoo yar laabmaynaa <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata xadana abu qraybi qaal xadaana abu usamata wbnu bishrin bishri mxamed ibnu bishr اcabdi horeynu usoo maray marar can hishaami can abihi can caaishata anaha caaisha istacaarat way caariyeysatay min asma asma binta abi bakrin oo walaasheeda qilaadatan waa halkay caqdiga kaba cabirto wixii luqunta la geliyaba weeye fahalakat way luntay oo macnaha halakad manaa daacat weeye oo dee qilaadadii ay kaba qaadatay baa intay ka dhacday ka go'day ayaa la waayey oy markaa luntay faarsala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa diray naasan dad min asxaabi asxaabtiisii kaba mid ahaa kolley usayd baa kamid ahaa fii dalabihaa bal daydaygeeda la daydayo faadrakathm salaatu salaad baa iyaga u gashay inta ay maqnaayeen fasallow way tukadeen bigayri wudu'in wayse la-aan bay tukadeen falama ataw nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markay u yimaadeen ayay shakaw dalika ilayh arrinkaas bay u sheegeen oy ugana cawdeen inay biyo markay waayeen ay iska tukadeen un inay tayamumna lama markaa looma jidaynoo may ogeyn be fanaزlat waxaa soo degtay aayatu tayamumi tayamumka aayadiisii faqaala usayd bnu xudayrin ba wuxuu yihi jazaaka allahu khayra ilaahay khayr ha kugu abaal caaishay fa wallahi baan ku dhaartay maa nazala ma degin biki adiga amrun amar qad waa weligaaba dee waa markaa waa dee darfi ama dee istiqlaaq imaam uda min azamaan wey alinafyi imaam uday waayo macnaa waa waktigan iyo wax ka horeeyeyba weligaaba dee kuguma iman amar ilaa oo kugu yimaado jacala allahu laki ilaahay wuxuu kuu yeelayey minhu amarkaa xagga iyo waxaa kugu yimi makrajan waa makraj iyo meel aad ugaba baxdo xadiisadii ifkiga markaa inay horeysaa xadiidka ama arrintan inoo tilmaamaysa kolley xadiidka duruqdiisana iyo saxiixaba inoo dhicinbe abubakar hadaladiisii uu kuba yidhi waxaa barkood kaba mid ahaa mar kastaba dadka mashaqo iyo dhibbaad kuba tahayo dee taasna in xaadisadaa horena horeysay ay taasi tilmaamayso ay tani dambeyseen wajacala waan u yeelaa ilaahay mar kastoo ay wax kugu yimaadaanba lilmuslimiina muslimiinta fiihi fi hada almri barakata barako ayuu uba yeelaa bal xadiidka kolley laba dariiquu leeyahy waan aragnay mid weeyaan xagga laftigii hore waa tii hore waan horreysiiye waxay ay tidhi oo cibaaradeedii inoo horeysay ay ahaydba inqadaca ciqd li imikana halkan waxaa inoogu sugan waa xadiis keliya un waaqaco keliya istacaarat min asmaa qilaadatan waanan horeysino de waa gacanteedu kuba jiray waxa weeyaan sida xadiidka intan dambe inooguba sugan iyadaa lahayd weyo isma khilaafsane asmina way lahayd idaafada caaisha ay isu idaafaysayna ee markaa waa likawni fiyadiha inuu gacanteeda markaa ku jira weyo taasi iyada waa mid arin xadiidka in arin halkana awrkii ba ama dee baciirkii ay fuushanayd baa laga hooselay kolle xadiidka duruq uu leeyahay iyo riwaayaad uu leeyahay waxaa kuba yimid sida bukhaari oo kale nin buu rasuulka ilaahay diray oo helay ama laba nin buu diray ama naasan waa qadiyo keliyana oo helay baa kuba timi e culimadusay kuba jamciyeen umuurahaasna waxa weeyaan horta usayd ibnu xudayr iyo qolooyin kale ayaa arrinka loo diray way socdeenoo waa kuwan salaad ay waysela'aantuna markay biyo waayeen de iskaba tukaday iyagoon tayamumin nimay garan ahayn aan weysaysana laakiin markaa may soo heline markii dambe ay soo noqdeen ayay heleen oo iyagiin baaba helay dee markii awrkii la kiciyay kaba heleen oo bal kolley xadiidka laafaadaha ama riwaayaadkaa yimina waa ta iyada bal markaas sida laguma jamciye weeye arrin kalena waa bal inoogu sugantao kolley yar muhim ah aayaddan aan leenahay way soo degtay waqtigaas oo haddii aan weliba nidhaahno ifkigii way ka dambaysay qaswadii muraysac waqtigeedii dhacay sanadii lixaad dabadeed waa waqti dambe marka la eego hijradii in badan dee kaba dambaysay ayaa aayaddii waysada weeye rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh daa madiine intuu maka joogayba salaadaha waa lagu waajibiyey waan u tukanayeyba in lamana soo noqlin mar keliya isagoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waysalaam kuba tukaday oo dee markii salaadaha la amrayba waysaduna waa la faray waana loo jideeyo waa ku tukanayay ayaddii waysadna waa ta waqtigan dambe sooba degtay kolleysu ibnu cabdilbar imaamkaasiya yidhaaho wuxuu leeyahy inuu rasuulka ilaahay aanu salaadna wayse la-aan ku tukan oo uu markaa la yidhaaho waysada markan dambe unbaaba la jideeyey aayaddani ay timi ruux jaahila ama caanida uun mooyaane ama mucaanida mooye ruux kaloo taa sheeganaya ma jirto rasuulka ilaahay marna sala wayse la-aan kumuu tukan Eh, marka arrinku waxay leeyihin culimmadu xagga marka la eego aayaddan soo degtay xukumka markaa cusub ee aan hore loo ogeyn ee muslimiintu ay markaa dee loo jideeyey ogaadeen tayamum ku ahaa xagga waysada rasuulka ilaahay iyo saxaabaduba way weysaysan jireene arrinka iyadna ku cusubun waxa weeye markaa hore waysadan iyo kayfiyada loo weysaysan iyo acdaada iyo bal amarkeedu rasuulka ilaahay dee xadiidkiisun bay inoogu sugnayd si haddaba ay noqoto mid iyaduna aankii oo la aqriyayo daliil la aqriyayo ay noqoto ayuu baaba markaa nusuulkan dambe uu ahaaye maha macnuu in markaasna waysada loo jidayo bal taasna waa xagga waysada oo kale umuuraha kuba tacalluqsan iyadoo aayaddan aan nidhi waa aayaddii suuratu maa-ida haddii suuratu nisa la yidhaha arrinku taa waxba jawaabta ama arrinka hadalkaa umaynaan baahane <clears throat> arrinta kale iyadna xadiidka inooguma sugan qolooyinkan ay iyagu iyagoon weysaysan bay tukadeen dee manaana tayamumin kollay masaladan dee meeshaa imanaysa oo walow imika tayamumkii jidaysan yahay ruuxii hadday dhacdo inuu biyo waayo wuxuu ku tayamumana waayo balte tayamumka markaan idhaahno tayamumku waa turaab un turaab baabu waaye oo aynaan odhan dee jidaarkiiyo wax kastaa lagu tayamumaya aynaan odhan iyada bal markaa sida waxa weeye horta waa tukanaya calaa xaalihiba u tukan markaan eegno salafkii ummadda iyo khalafkiiba waxa uu ruuxaasi yeelaya sa arintiisu ay tahay kollay aqwaal dhowraa jirta aqwaasha waxaa kaba mida ah, shaaficiyada agtooduna waa ka ay raajax yeelaan walow dee aqoosha kalena madhabka ay kuba sugan tahay ruuxii kol haddii labada waa ka ay yidhaahaan faaqid kaba cabiraan labadii wax dahir ayuu waayo waa tukanayaa sidiisa ayuu uba tukanayaa laakiin waxay leeyihiin xaaladani waa xaalad naadir ah bal biyaha mooye dee kalena in la waayaa saa daraaddeed uu tukanaya oo waktiga xurmadiisa u tukanaya laakiin marka dambe salaadii waa soo celinaya waayo waa cudur daar ama wax naadir ay leeyihin waxyaalaha naadirkaana xukum lama siinayo ee waxa wey inuu soo celinayo bal matalan kollay qowl labaad baa jirta oo inuu iskaba daynayo oo aanay salaadii waajib kuba ahayn walow qada ay bal matalan markaa waajib kuba yahay iyo kuwo waa muxdith waxa uu dee laba yimi ma jirte salaadii kaba dhigaya inay xaaraam kaba tahi ee caado kuma waajibinaya e, bal qowl afraad baa jiro qowlkay culimadu yidhahaan waa ugu daliil xagga daliilka waa u xoog badan yahay nawowina waa ka imika uu raajax yeelayo oo ah tajibu salaatu walaa tajibu licaada kol haddii dee ay wixii karayay uu la yimaado salaada horta waajib bay kuta tukanaya laakiin icaado laguma laha dhow hadduu turaab helo ama uu helo biyihii laguma laha sababtu waxa weeyaan un oo arrinku yahay ee wixii karaankiisii uu la yimi waana wixii isaga laga doonayey icaadada dambana ama qaduuna saydee usulkaba aan ku aragnay waxay yidhahdaan amar dambuu kuba waajiba amar dambe oo yimi iyo rasuulka ilaah qoladii ku yidhi soo celiyana may jirin marka waxa weeyaan tan iyo wixii dee khalal kuma sugan yahay xaggii salaada ama waxbaa dhinmay isagii laakiin karaankiisii buu laba yimi oo dhan ba waatuu tuu odhanayo musani iyo raggii qowlkan lahaabe waxa weeyaan sina uu kuma tukanaya icaadana laguma laha marka waxaanu imaam leeya imaamku leeya huwa aqwal aqwaali daliilan daliil ahaanna kaas baa isaga uguba xoog badan bal kollay xadiidka fawaaida kale inooguma sugan balkood horaan usoo sheegnay arrinta kale kuma suganba waa cinaayad iyo ihtimaamka loo ihtimaamayo dadka muslimiinta xuquuqdoodii iyo amwaashoodii waxaani wax weyn ma ahayn bal riwaayadka qaarkood baa dhowr iyo toban dirhan baaba qiimaheedu ahaa kuba timi haddana rasuulka ilaahay waa u nagaaday waa la doondoonay bal markaa waa xuquuqdii muslimiintii amwaashoodiiyo inaan la dayicin ee la dhowro la ilaaliyo looba ihtimaamo xadiidku waa inooguba sugan yahay waxaa kaloo dee waxay leeyihin halkan culimada inooguba sugan meel uu aan biyo lahayno oo manaha ruux hadduu iska nagaadiu iskaba joogo biyana ma haysto dee kollay badiilkiibuu haystaaye iyadana lama odhanayo meeshan aan biyo lahayn inaad ku nagaataa kuma banaana waa ku nagaan karaa hadhow marka wakti salaadeed u galayna waaba iska tayamumaya bal kayfiyadii tayamumka iyo waxyaala way inoo dambeeyaan kale iyagu xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بن abi shaybata وبن نmayri جamيعا عan abi muعaawiyata qala abu bakri abu bakr isagu wuxuu yihi <clears throat> xadaثna abu muعaawiyata عan اأcmaشh عan shaqiiqin shaqiiqu horeynu usoo maro waa ninkii shaqiiq ibnu salama la odhanayay magaciisaasaynu kusoo aragnay ilaa muqadimadii waaban arkaynay waxaa kaloon kusoo aragnay abu wail oo ibnu mascuud wax ka warinayo taabici weyn oo weyn ahaa oo dee saxaabadii oo barhkood ay joogaan baabu dhintay haddaba waa ninkaasi qaala wuxuu uhi shaqiiq kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya maca cabdillaahi wa abi muusa cabdillahi ibni mascuud iyo abu muسى الأشعrي baan maalin la fadhiyey majliskoodii iyagoo fadhiyu la fadhiyey faqaala abu muسى abu muسى wuxuu ku yihi ya abا cabdالرaحman abا cabdiلرaحman waa kunyadii cabdاللahi بن masعوud arأyta bal waxaad ka warantaa low أna rajula hadday dhacdo sugnaato nin ajnaba inuu janaabo ay ku timaado oo uu janaaboodo ama haweenaydiisu la kulmay haba noqoto ama اxtiraamba falam yajid ilma waa haweeney caadadii ka daahir noqotay oo biyo ay ku maydhaytay weydina waa lamidun falam yajid aanu helin almaa biya shahra bil aanu helin biyo oo bil dhan uu biyo waayo kayfa yasnacu bisalaati waa janaabaysan yahay biyona waa waaye seebu salaadii ka yeelaya salaaddii muxuu ku samaynaya faqaala cabdullahi cabdullahi bn mascuud ba wuxuu yihi la laa yatayamamu waa dee ra'yigiisii ijtihaadkiisii weeye kolley mala cumar ibn اkhadaabna qowlkaas waa qabay selafkii marka laga cumar ibn khadaab iyo cabd ibn mascuud bar baaba culimada yidhaahaa cumar iyo cabdillaahiba way kasoo laadmeen qowlkaasna lakin dabadood mala ibrahim ibn khacina hadal waa jiraaye kolley inuu tayamumayo waa lagu ijmaacsan yahay waana ta xadiidka camaarba inooguma soo socde ibn mascuud wuxuu ninkaasi ma tayamumayo marka waxay markaa noqon salaadii markaa ma tukanayo wey maalaa utagin kolle dib iyana ma haysto ma umaydhan tayamumkiin haddii loo diido wain lam yajid ilmaa sharan biyo yaanu helin bilba ma tayamumayo marka waxa weeye salaadii waa lagu yeelanaya inu halkaa bilaa salaad ha ahaado wey faqaala abu musa abu musa wuxuu yihi fakayfa bihadihi اlaayati fi suurati lmaa-ida seebaha dee bal matalan dee aad kaga jawaabaysaa ama laguma samaynayaa بhadi الaaيaةi aayada fي suuraة الmaaئdة falam تجiduu maءa fatayamamuu صacيida طayiba ina waxaa ka horeeyey aw lamasm النisaab kale iبn mascuudna mala isaga kumuu fasirahayn aayaddan say dee صaxaabada qaar ma fasireen taabashadii un la istaabanayo kumuu fasirayno wayselaa-aan markaa iyaduna ay noqoto bal markaa marka aw lamasm النisaa dee jimaaci laguma fasiro ay kana dambaysay falam tajiduu maan fatayamamuu saciida dayiban waxay keenaysaa markaa dee inay mulaamasadii marka jimaacii lagaba dhigo waa janaabaysan yahay biyo hadduu waayey inuu tayamumayo aayadda sidaas ka yeelaysaa weeye marka aayadda fahmkaas ah ama in mulaamasada jimaac lagaba dhigo markaa kumuu diidin wax kale ayuunbu markaa uu yihi bal matala waa ina isagu qawlkiisi inu taa ahaa de waanay jiraan ibnu cabaasna waa qawlkii waanay jiraan kole de sida ibnu cumar iyo dee jasiga minaliyad taabashadii la istaabanaya kaba dhigayeen faqaala cabdullaahi wuxuu yihi xagga jaanibka imaka iyo markaa arrintii aayadii kamuhadine cabdullahi ibn mascuud ba wuxuu yihi law rukisa lahum haddii loo rukseeyo fi hadi aayati oo kaa janaabaysanayla iska tayamum la ushaka waxa degdegi oo dhici idaa barada calayhim lma biyuu markay kuba qaboobaan bad iyo ra way fadxisan tahay walow jawhari baruda uu soo naqliya lakin waxa barada ayaa mashhuura marka uu biyuu qaboobo oo haddii waxa weeyaan an yatayamamu bisaciidi inay saciidka ku tayamumaan oo wuxuu leeyahay haddii aan idhahno haddaad dee biyo weydo od janaabaysan tahay iska tayamum saasna iskaga tuko maxaa meeshii imanaya isagoo biyo haysta oo janaabooday oo biyihiina ku maydhan karaya markuu biyaha qabagoodii kala baqdo inuu iska tayamumo oy halkaa jaanibkaa laba kacaan iyagoo biyi helaya oo taas oo kala maydhan karaya inay qabowgaa daraaddeedun ay u tayamumaan taas baaba dhiciyo xaggaa ay dee arrintaa laba yimaadaan faqaala abu muusa abu muusa wuxuu ku yidhi inay markaa qawlkiisu ma tayamumayo weeyaane haddana abu muusa wuxuu ku yidhi licabdillaahi alam tasmac miyaanad maqlin qawla camaarin camaar ibnu yaasir qowlkiisii ama xadiidkiisii ahaa bacahanii rasuul اlahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa ii diray fii xaajatin xaajuu ii diray arrin buu ii diray faajnabtu markaasaa dee intii uu maqnaa ayaan janaabooday kollayna waanay ka baxsanayn madiina falam ajid ilmaa maan helin fatamarogtu malaa fatayamamuu saciida ayibanna dee taas aayaddu intay soo degtay bay ahayd laakiin waysadii way garteen oo rasuulkii ilaahay markaa ay la socdeen dee si u tayamumay way ogaayeen laakiin janaabadii oo kale oo maydhi ahayd markuu bedel ka yahay tayamumka sidee laba yeelaya markaa muxuu yihi fatamaraqtu waan gelgelmaystay weeye oo si fi saciidi meeshii waa ciiddii ayuu ku galgashay buu isku rogrogay kamaa tabaragu daabatu labadii taood ee mudaarica midi xadfantay takfiifahan asalku tatamaragu ayuu ahaa kamaa tamaragu say u gelgelmaysato oo addaabatu daabadu oo ujeedadu waxa weeye qiyaas buu isticmaalay oo waysadii wuxuu arkay markaa dee iyadoo gacmi iyo wejigii la masaxayo iyagoo xubnahan la maydhaa ways tayamumkii bedel kaba aha maydhigii laakiin waa la wada maydhanayay markaa wuxuu is malaa tayamumka bedelka kaba i dee waa iyadna jirkii in la wada gaadhsiiyo taas weeyaan rasuulki ilaahayna waa ka dheeriyey waa ijtihaad markaa waktigii rasuulkana salawaat wasalaamu aleyh khaasatan ruuxa ka dheer walow xagga usuulka ay kaba hadlaan dhowr qawlna ay jiraan ama saddex qawlo oo taasa ah, ijtihaadka waa banaanaayeen tan u ku ijtihaaday kolley cumarna waa la socday cumar isagu salaadiima maba tukan isagana arrintan baa ku timi fatamaragtu fi saciidi kama tamaraqu daabatu uma ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi o fadakartu dalika lahu arrinkaa aan sameeyey ayaan u sheegay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inamaa kaana wuxun baaba ahaa mid yakfiika kugu filan an taquula inaad fashid biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaas oo labadaada gacmood waa labadii caf inaad dhulkiisaa u saartid marka haakada eg taqulana bmacnaa waa imaka waa idlaaq lqawl cala lficli oo de luqadaba iskaga baarantay axaadiisna way kusoo noqnoqotaa iyadoo qawlkii la idlaaqo waxaa loo jeedaana ficil yahay inaad ku hadashid maaha waa inaad la timaadid aada samaysid labadaad gacmood san ku samaysid sidina waaba kan uma daraba rasuulka ilahi baa wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisii gacmood ayuu alarda dhulkiiyo darbatan waaxida mar keliya ayuu ugu dhuftay uma masaxa waa masaxay ashimaala bidixdii ayuu calى اlyamiini midigtii kuba masaxay wa daahira kafayhi labadiisa kaf waa inton labadaa kaf waaba intaasun daahirkooda waa dushoodan ayuu sidaas ee sida riwaayada ismaaciili dhacdayna bidixdiina midigtiibuu ku masaxay midigtiina bidixduu saa dusha ugaba mariyay waana labada kafun weeye wawajhu wejigiisiina waa mariyey faqaala cabdاllahi xadiidka dee wuxuu leya isaga taas arrin kuba jinaabuu ahaa rasuulkii ilaahay sidaa uu ku yidhi camaar ibnu yaasira xadiidka miyaad maqalin ama taas cabdullaahi baa wuxuu yidhi waan u ogaa arrintan iyo qisadan qisaduna kolley iyadoo intaa way noo isoo socotaaye alam tara awalam tara wuxuu la hadlayaa abu muusa miyaanad arag waa masaladii bay weli dee niqaashkeedii ku jiraan miyaanad ogeyn ama aanad arkahaynba cumara cumar oo lam yaqnac aan ku qancin biqowli camaarin camaar qawlkiisiiyo cumar oo ku qanci waayey miyaana taa ogeyn oona taa ka warhayn siaan ugu qancino way noo soo socotaa haddii la idhaaho xadiidka waxba kama hor dhacayno intiisa kale qisadan cumar iyo taas eh, bal markaa maxaa iyada inoogu sugan halkan waxaan leenahay bal cumar iyo ibnu mascuud sax qowlkoodu taawa ahaa lakiin iyaga dabadood eh, marka la eego ciddii ibrahim nakacina waa laga soo naqliyay waxaan leenahay dee ma hubno lakin laga soo naqli waxaa kaloo iyadna lasoo naqliye cumar iyo cabdullahi llahi ibnu mascuud inay kaba laabmeen waxa weeyaan axaadiidii saxiixa ahayd ee mashhuurada ahayd ayaa maxay kuba timi dee banaanida uu ruuxaas janaabaysan u bannaan yahay inuu tayamumaa tayamumkuna uu bedel kaba yahay maydrhigii sidaa uu waysadiiba beddel ugaba yahay taas kollay wixii aan qowladaas ahayna dee intii kale culimada wax khilaafo xaggooda kuwa hor iyo kuwa dambaba salaf iyo khalafba maba jirto dee axaadiistiina waysan qur-aankana haddaan eegno haddii awlaa lamastum nisaa aan ku fasirno inay kulankii rag iyo dumar ay kulmayeen ay tahay markaasna qur-aankiina daliil buu inoogu noqonayaa in iyadiina markaa janaaba ay jirto iyadna loo tayamumayo kolley dee janaabadiina waxaa laba mida ah, haweeneedu hadday nifaaskii ay ka daahir noqoto uu ka go-o ama xaydkii biyana ay weydo iyadna saa imaka unbay yeelaysaa way tayamumaysaa bas marka de waxeedii kalena walow markaa dambe san markii horeba nidhi hadhow hadday biyahesho ay maydhanayso laakin dee salaadeedii iyo umuuraheedii oo dhanba ruux daahiray noqotay oo markaa wataa tukanaysaba <clears throat> bal xadiidka waata inoogu sugan arrinta kale iyadna xadiidka inoogu suganna waxa weeye oo xadiidkan kuba sugan walow dee ay noo yar soo socdaan waxyaalo kale in in rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh muxuu yihi inamaa kana yakfika an taqula biyadayka hakada uma daraba biyadayhi اlarضa darbata waaxida laba arrimood baa inoogu wada sugan labadi waxa weeyaan midi markan la tayamumayo darbo keliya in lagu kaaftoomayo mar keliya taasi iyadu waa mid arrinta labaad ee kale inooguba sugana bal waa la masaxayaa ee gacmihii markay noqoto iyaduna in intaa hore uun labadaa kafun waxa la masaxaya ay yihiin oo intaa lagu kaaftoomayo bal waa inta xadiidkan labada arimoodba xadiidka way noogu sugan yihiin masalada markaa dib baan u yar eegi doonaa insha allahi lakiin riwaayaadka xadiidka iyo kuwa kale balba baabka inooguba sugan ayaanu mar wada eegi doonaa khaasatan xadiidka abijaahil markaan gaadhno xadiidkanna aan dhamayno imaka halkan uu warinayo dee waxa weeye imaka shaqiiq inoogaba warinaya arrintan dee abu musa alashcari adigoo camaar ibnu yaasir iyo bal xadiidka cumar waana kana way noo yar soconayaan mar baan taa yar eegina iyadna وxadثna abu kamil الجaحdariي qala xadaثna cabdالواxid qala xadaثna اأcmaش عan shaqيqi qaala qaala abu musa lcabdالlahi wuxuu ku yihi wasaaqa الxadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey bqisati waa qisadan macatan cmar iyo camaar ibnu yaasir iyo naxو xadiiثi abi mucaawiyata waa xadidka imakaan kaba soo baxnay abi mucaawiya xadiidkiisii wax laba mida غayr anahu qaala wuxuu yihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi inama kana waxa ahaa inaad dee gelgelmaysato ood saas oo kale aad ugu galgalato o isku rogrogto ciiddi ama saciidkii taasi korka waxba dee taas laguma lahayn ama umaad baahnayn be waxaa kugu filaa an taqula inaad fashid haakada wadaraba wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisii iyo gacmood ila lardi dhulka fanafada yaday haddana si boorkii soo raacay uu uga fudaydiyo ayuu saa isaga daadiyey u yar hurgufo gacmihiisibuu saa u yar dhaqaajiyey si bal boorkii iyo waxyaala inuu afuufayna dee axaadiisa way kuba timi waa takfiif gubaarkii iyo waxyaalahaas un la fudaydinayo famasaxa weja wejigiisibuu masaxay eeg iyo wakafayhi labadiisii kaf in kale muu masixin meeshiina darbo tii hore darbo keliyana way inoo ahayd xadaثnي cabdاللahi بن hashim الcabdiy qala xadaثna yaحyى xadaثnي cabdاللahi بن hashim الcabdiy qala xadaثna yaحyى yعni بn سacيid الqطاn عan شhuعbata qala xadaثnي الxakm wa xakm بn cutayba horaynu usoo aragnay waa nin taabiciyana can darin sheekiisii buu kaba warinaya dar بn cabdالlahi الmurhibi ba la idhah waa nin ثiqa isaguna in waxaana weeye kolley bukhaari maya muslimna xadiidkan oo soo yar noqnoqday ayuu ku leeyahayba malaa imakaana inoogu horeysa dar ibnu cabdillahi almurhibi ba la yidhaha kale xaafid xajarna isaga marka la eego dabaqa ahaan wuxuu ka dhigaa saadisa macnaa dabaqadaasa sad marar kusoo yar celceliyey waa dabaqo iska dhexo unoo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii uu dhexaysiiyey oo ujeedadu dadkii taabiciinta ugu yaryaraaye midharkii ugu dambeeyey saxaabada arkay dadkii ay isku da-da ahaayeen iyaguna soo gaadhay laakiin aan aragti saxaaba aanay usugnaan dee qolooyinkan atbaacu taabiciinta iyagu aan saxaabo soo gaadhin raggoodaa ugu waaweynaa sida malikiyana ka weynaa ayuu saadise kaba dhigaa kuwana saabicu kaba dhigaayo ficlan kol haddaana saxaabo axad kamida arag waa atbaacu taabiciintii uun bal kaba dhigaa xakamkan uu isaga kaba warinayo ee ka warinayaana waa nin taabiciyo de markii haddii taa la yidhaho min baabi riwayat can alasakir bay noqon walow marka la eego da-dii uu kuba dhintay iyo waktiga uu dhintay iyo dadkan ay kala wariyeen ama isaga ka wariye iyo kollay aada moodo in dee bal dabaqada xaafid dhigay inuu ka horeeyo ninkan iyo de de adigu bal matalan taas oo calaqal ragga dee da ahaan in isaga kasii warinayo waaba ka weynaabe bal kollay waa hadalka xaafid wax jira weeye can saciid ibn cabd الرaحman ibn abza can abihi waa laba noo isdhalay oo siqa ah labadooduba kolleyna cabdiraحman waalidkuna xadiidkan un buu leeyahay isaga saciid waa taabici cabdiraحman ibn abzana qolooyin baaba waxay usugeen suxbay usugaan culimada qaar waxaana صaxiixa muslim inoogu sugan oo haddii la idhaha inoo iman doonta nin naafic la odhanayo kol ahaa waaliga maka oo maka isaga waktigii cumar ayaa wuxuu isagoo waxa weeyaan cumarna maka kusoo jeedu isaguna cusfaan iyo meelaha kulaba kulmay wuxuu ku yidhi yaad kaga timi calaa ahli hada alwaadi adigan makuu sheegaya eyaa adiga waaligii baad ahayd waa ninkii dee meesha caamilkiiba ahaa adigan ka yimi yaad kaga timi o markaasuu ku yihi ibnu abza markaasuu yihi waman ibnu abza in absuhu waa ayo waa kitaabka inoogu iman doontaa insha allahu tacala kale qur-aanka iyo id markaasu yihi waa mawla min mawalina waa nin mawaalid iyada kaba mida ah. tu ku ihi mawla ma nin mawla ah ayaa dadkii saas ahaa aada khalif ugaba yeeshay deetaa muxuu ihi inahu qaari'un likitaab illahi caalimun bilfaraa'id waa nin kitaabka ilaahayna dee xaafid kuba ah faraa'idana yaqaana markaasaa cumar yidhi waxaan maqlay rasuulki ilah ala salawaat ullahi wasalaamu alayh in allaha yarfacu bihada lkitaabi aqwaama ويضع bه آkخرين kلeyna xadيثka waa umuurihii kuba sugnaa ninkii kuba sugnaa weeyaan in absاd xadيثkaa riwaayo kuma laha lakin waa dee hadalka dhex maray cmar iyo ninkaa waaligiisa ahaa isaga lakin صحba baarkood baaba usugay o horta waa ninkaa weynba عن أبيهi أنa رaجuلا ba أtاa cmara cmar u yimi nin baa cmar u yimi o faqاala wuxuu ihi iنii anigu أجنبtu waan جanaabooday oo de waa جanaabo ama falam ajid maa biyo maan helin faqaala wuxuu ihi laa tusalli cumar ha tukanin bu ihi salaaddii ka dheero kole daad maydhan faqaala camaarun camaarna waa fadhiyaa camaar baa wuxuu ku yihi amaa tadkuru miyaanad xusuusnayn ya amiira almu'miniina id waqti ana aniga iyo wa anta adigu fii sariyatin aan sariyo waa ciidan ciidankoobana waa tii ulaa xaaja rasuulka ilaahay noo diray aanu kuma sugnayno faajnabna labadeenuba aynu ixtilaamnay oo janaaba inaguma timi oo falam najid maan biyo aynaan helin faama anta adigu falam tusalli maa tukan wa ama ana anigu fatamacagtu waan galgashay oon gelgelmaystay weeye fi turaabi waa si uu tamaraqo kaba cabiray waa isla macne wasallaytu waan tukaday inta dhammaan ba isku wada rogrogo jirkii oo dhan buu ciid gaarsiiyey ciiddii ayaan tukaday waana qiyaasta aan leenahay manaan ogeyn xukumka ee wuxuu malaa yidhi waaba de kol hadii la wada maydhanayo kana waa in la wada gaadhsiiya isagu bedelkaba yar faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaa markaynu soo noqonay rasuulka ilaahay yidhi inamaa kaana yakfiika waxaa ah mid kugu filan an tadriba biyadayka labadaada gacmood inaad ku dhufatid alarda dhulka uma tanfuka waa dee haddii bood iyo waxaa badan uu leeyahy aad iska fudaydid si loo fudaydiyo waa takfiifahan aada afuuftid uma tamsaxa bihima waa labadii kaf ama labadaadii gacmood aad ku masaxdid wejhaka wejigaaga iyo wakafayka waa wejiga iyo labada kaf intaasaa weyse haddaad u baahantayna kugu filan haddaad maydha u baahantahay tahayna intaasaa kugu filan iyadoo dee niyadii ay jirayso kollay dee qasadkiina oo halkan fatayama muudan iyagoo mala kaba qaadanayo culimadu u qasta ayay kaba dhigaan dee isagoo hadday dabayli ay ciid kusoo saydho ciiddii ismarmariyo inaanay noqon ahayn oo waxa weeyaan waayo qasadkii baan jirina waa inuu naqligeeda uba qasta taas bay dhahaan fatayamamu laftigan iyagoo kaba qaadanaya bal haddaba in intaasaaba kugu tamsaxa bima wajhaka wakafayka faqaala cmaru cumar ba wuxu uhi cumar muu xusuusayn markaa taas itaqi llaha ka cabso ya camaaru camaarow oo waxaanad hubin ha sheegin qaala wuxuu markaa camaar in shita haddaad waa halkii uu lahaa awalam tara cumara lam yaqnac biqawli waa ti aynu soo marray soomano ibnu mascuud lahaa weye miyaana cumar waa ka kumuu qancin hadalkiisi waa ka uu abu muuse kulahaa ibnu mascuude inshita haddaad doonto amiirkii mu'miniintaa tahay kallay dahay waaqacadiina sheegba lam yuxadid bi de haddii aad u aragto maslaxo inaanan sheegin onan umuuraha ka aamuso dee waxa weeyaan iyada bal markaa waan ka aamusi oo macnaa de taqilaada wuxuu uga jeedaa waa laga hubsa weeye bal waxaan aad warinayso waxaa laga yaabaa inaad ilowday ama dee arrinkii aanad hubin uu kaa ishtibaah galayba Eh, arinkana wuxuu leeyahy haddaad u aragto maslaxada inaan ka aamuso inay maslaxadu kuba sugan tahay eh, kollay balaaqina malaa xasilbe eh, daacadaadaa waajiba amiirkii mu'miniintaa tahay waan kugu adeecaya waan kugu raacaya hadalku ku yidhina way inoo dambaysaa qaala alxakamu xakam ba wuxuu yihi waa xakam ibnu cutayba waxadathanihi ibnu cabdiraxmaan ibni aza can abihi eg markii hore xakam yuu ka warinayay can darin can saciid ibni cabdiraxmaan ibni abza can abihi marka saciidkaa dar u dhexeeyana uu arkay xakam markaasan uu darcan saciid ugaba maql wasida uga maql wasida la-aana kaga wariyo wuxuu yihi waxadathanii ibn cabdiraحman waa saciidka ibn cabdiraحman waa ii waramay ibn absa can abihi mila xadiiثi darin xadiidkan dar uu iga waramay saciid ibn cabdiraحman ayun baadna isagana aan kaba maqlay lakin qaala wuxuu yihina waxadathanii salamatu salama eeg waa ninkii shaqiiq aynu markii dhaweyno soo haynay xadiidkii hore ee markuu inooguba soo bilaabnay xadiidkan duruqdiisa kii ugu horeeyey can shaqiiqin qaala kuntu jaalisan maca cabdillaahi wa abi muusa lahaa waa salama waati aan ihi waa salamatu bn markaas weeyaan abuwaail ninkii la odhanayey oo waxa weeye me adigu bal matalan markaa wuxuu yihi markaas xadathanii salamatu can darin ma isagoo shaqiiq ibnu salam ahaa kani waa salamat ibnu kahilo waa nin kaloo taabiciya oo ka yar dambeeyey ninkaa ka yaroo salamat ibnu kahil la yidhah lakin waa taabici raabica kaba mida maaha kaas isaga shaqiiq ibnu salam ahaa abihi baa salamahay can fi hada lisnaadi oo isagu waxa weeye xakam baa dar uu ka maqlay salama can iyo سعيد بن عبدالرحمن عnبي intaba xadيثka u kaba maqlay في hada الاسناad اladي dakra الحakم isنaadkan xakم sheegay ayaa salamana ii waramay oo xadiidka sanadkiisii horena ama shucba imakale وxadaثnي سلamة عan drin في hada الاسناad اladي dakra الحakم oo isنaadka uu xakم sheegayna wuxua dr عan سعيid عan abihi markaas de oo bal mثalا abihi baa dee taka warinayay dee ninkan cmar uba yimi faqaala cumar cumar baa wuxuu yihi intan buu usoo siyaadiyey isagu salame eh, nuwalika kaama joojinayno adiga haddaad hubto nuwalika waxaan ku tawallisiinaynaa maa tawallayta ujeeddada adigu sheeg weyo imaka kuuma diidayo oo adigu haddaad arrinkaa hubto waxa adigu aad tawaliday ee sheegidda xadiidkaasa adaan kugu daynaynaa taas buu yidhi oo kamuu mancin weli dariiq kalea inoo hadho waaba kan وxdثnي اسحاq بن منصور qال xdثna نضر بن شmayl qال أخبرna شعبة عن الحكم qال سمعت drا عن بن عبدالرحمن بن أبزا qال qال الحكم حكم wuxuu yihi وqad سمعت من بن عبدالرحمن بن أبزا عن أبيه waa intii aynu marka dhaweyd soo aragnuno حكم بن cطayبة xadيidka wuxuu ka maqlay dr بن cabdاللahi المrhibi kaas baa ina cabدالرحمن oo سعيida ka maqlay ina سعيidkaasna abi cabدالرحمن buu kaba warinaya iبن أبزا waxaa kaloo xakam kaba maqlay toos ugaba maqlay iyadoo uu udhaxay dar bnu cabdillaahi ina cabdiraxmaan ama saciid ibnu cabdiraxmaanna uu kaba maqlay waa sida la-aan waa sidana uu kaga maqlay intaa weeye marka waxaa kuma sugnayn ana rajula ataa cumara faqaala inii ajnabtu falam ajid maan wasaaqa alxadiida xadiidkii hore ayuu kaxeeyey wazaada fiihi wuxuu ku siyaadiyey qaala camaaru ba wuxu uhi ya amiira almu'miniina in shita haddaad doonto lima kii daraadii jacala allahu ilaahay yeelay calaya korkaygaoo min xaqika oo aynan ku adeecayna amiirkaygiiba tahaye haddii aad doonto arrinkaa daraadii oo daacadaadu inay waajib igu tahaya laa uxadisu bihi axadan axadna xadiidkan uma sheegayo walam yadkur muu sheegin xadaanii salamatu can darin oo ah dee intan dambe ee nuwalika maa tawala iyo ay la socotay intaan muu sheegin bal xadiid kale horta meeshii ta inoo waxa weeye oo inooguba sugan xadiidka waata aan horeysiinay ibnu mascuud iyo cumar dee waan aragnay ijtihaadkoodii iyo ra'yigoodii hadalkan camaarna mala iyagoon dee sidiisii hagaag ugu kaaftoomin baabay ahayde laakiin dee axaadiistu way noo sugantay baa nidhiyo oo jimaaci adigu janaabadiina waa iyo xaydkii iyo nifaaskiina ruuxu markaa uu biyo waayo waa u tayamumaya qadarka laga tayamumayaana waa intaas aynu xadiidka kuba soo aragnay wejiga iyoba labada gacmood qadarkeedana labada kaf baynu haynaa xadiidna waa inoo dambeeyaan arki doono bal umuurtaas weeye inta iyada inooguma sugan weli masaladii darbada iyo labada gacmood inta laga gaadhayo waan yar dambaysiiyey walaan xadiidka ku aragno xadiidkan baan u dambaysiisay qaala muslimun muslim ba wuxuu yihi warawa lays bnu sacdi can jacfar bni rabiicata can cabdiraxmaan ibni hurmuzin can cumayr mawla bni cabasi anahu samicahu yaqulu aqbaltu way ana وcabdالرaحman ibn yasaari mawla maymunata zawji الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bal xadiidkan muslim muxuu yihi warawa laythu layth ibnu sacadna horeynu usoo aragnay oo muslim ma soo gaadhin kol kol asaniidda wax kaga wariyana waxaaban soo aragnay cabdilmalik ibn shucayb can abihi can jaddi oo inuu laba ay udhaxeeyaan marka uu qoyskiisa kaba warinayo oo kale markaa noocan waa noocay muxadisiintu kuba cabiraan ama kutubta musطalaxa mucalaq la yidhaaho ujeedadu sanadka bilowgiisiibaa go-an sanadkiibaa dhexdii lagaba qaaday waana dee halkan inqiaac baa jira iyo kala go-baa iyada xadiidkan jira kollay muslimna culimadu dee kollay nin adugu ibnu cabaar la yidhaha ama rashiduddin alcabaar kitaab baa bu leeyahay madbacaysan oo imaka kollay laba dabcana kuma kala duwan ama laba taxqiiq intaan ogahay kuwa madbacaysan oo dee kutubta musalaxuna kollay markay mucallaqa kaba hadlayaan bukhaari iyo muslimba ay kaba hadlayaan way soo qaadaan kutubta muslim sharaxdayna xagga hore iyo muqadimaadkii oo dee kollayna malaa madkhalkiina waan kusoo yar qaadnaybe waxaa jirta axaadiis kooban oon badnayn bukhaari aad bay noocan uguba badan yahay aad buu uguma badan yahay kun xadiis wax ka badan baaba laakiin inta badan waa axaadiis uu meel kale sanadkooda kuba sheegay laakiin boqol iyo lixdameeye wax ku dhow ama dee boqol iyo lixdameeye aanu marna xidhiidinuu sanadkooda san ku wariyay baa kitaabka bukhaari ku sugan xaafid ibnu xajar ba adigu kafaalo qaatay kuwaa tatabucooda ha noqoto muqadimada fatxulbaariya ama kitaabkiisa dee aada u qayimkaa in loogana horeyn fan baabkaas isagoo waliba sheekadiisii waaweynaayo nool waa intii uu dhalinyarada ahaa dejiye takliqu tacaliiq la idhaha isna madbacaysad bal markaa macadee faharisiisa iyo taxqiiqiisa shanta mujalad ay kuba madbaceeyeen dabcada markaa de adigu doctoraga lagu qaata ujeeda saciid kasay bal maala taasaa jirtee lakin muslim way badan tahay kooban tahay oo afar iyo toban bay dee ibnu salaax iyo nawowi iyo yidhaahaan walow dee marka la laisku celceliyo malaa labiyo toban ay noqonayso waa halkii inoogu horreysay labiyo toban kaasba weeye weliba kuwa kalena inta badan meelo kale ee kitaabkiisa ka kamida ama intuu marka hore xadiidka oo mawsuula sheegay ayunbuu mucallaqnimo raaciyaaye lakin halkan iyada dee wax kale muu raacin oo halkan maanta sanadku waa kala go-an yahay laakiin maxaa jira xadiidka bukhaari waa wariyey aimo kalena way wada wariyeen sanadkiisana bukhaari oo kale yaxya ibnu bukayr aynu hore usoo maray oo shardiga muslimba oo kitaabka kuba sugan ayuu bukhaari kaba wariyaa yaxyahaas alayt ibnu sacad kaba wariyo sanadkani haddii tacliiq halka jiro ama inqidaac jiro waxa weye mslim bukhaariba waa inoogu dhan yahay xadiiskuna waa matni inoo sugan weeyaan oo duruqdiisii kalebaan ognahayoo dee uu bukhaariba kaba mid yahay lakiin mslim imaka halkan waa sidii uu kuba wariyey waana meelaha aan sheegaya labiyo tobanka halkii ugu horeysay weeye intii ka horeysay weli waxba inoo sama caawa ah, inoogu horeysan nooca ama tirada labiyo tobanka ama afar iyo tobanka barhkood ay dhahaan tacliiqa uu mslim kaga sugan yahay aad buu mslim uguba yaryahay taasi iyada waa mid arrinta kale jirta cumar mawla bn cabas kolley khilaafsan ba halkan dhacday cumar ibn cabdillaahi baa la yidhi alhilaaliye ibnu cabaas hooyadii oo umulfadli bint baa xoraysay uu mawlaheeda ahaa saas baaba alhilaaliye waa reerkeedii iyadoo reerkii ay kaba dhalataaba loo nisbeeya ibn isxaaq oo xadiidka wariyeyna wuxuu kaba cabiray mawla cubaydillahi ibni cabaasin ee waxa ay leeyihiin un culimadu ee kol hadday iyada mawlaheedii uu ahaa umulfadli awlaaddeediina mawlahoodii buu yahay oo saas baa loogu tiiriyey hooyadood ba adigu welihiisa lahaydba cumar ibn markaa ninkan adigu bal matalan waana ninkan dee bal imaka halkan warinaya ee riwaayada xadiidka arrin kalena way jirtaa bal aan yar arki doono xadiidkan ba waxyaala laba midi waa tacliiqiisa laba arrimood oo kalena way dhaceen oo culimadu waham ay kuma tiriyeen annahu haddaba markaa cabdiraxmaan ibnu hurmus imaka taasaan ka dhigaya samicahu sami cumayr buu maqlay yaquulu xaal ku qawlayo aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa cabduraxmaan ibnu yasaarin ninkaa cabduraxmaan ibnu yasaar la yidhaaho oo mawlaa maymuunata maymuune mawlaheeda ahaa zawje nebiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay zawjadiisa ahayd ayaa soo qaabilay xataa dakalnaa calaa abiljahni ibn alxaari bal markaa cabdiraxmaan ibnu yasaar san baa muslim dhacday bukhaari iyo abu da iyo nasa-iyo xadiidka way wariyeen oo muslim way la wadaagsadeen weliba iyagoo sanadka dhameeye si aan soo sheegayo iyaga waxaa dhacay cabdullahi ibnu yasaar baa dhacay muslimna cabdiraxmaan ibnu yasaar baa dhacay waxaanay culimadu yidhaahaan walow xataa riwaayo muslim leeyi ama kutubtiisa riwaayaadkii laynoogu soo gudbiyey mid kaba mida iyadna cabdullahi ibnu yasaar dhacday waxay culimadu leeyihiin san muslim dhacday waa khada bay leeyihiin sawaabku waxa wey waa sida bukhaari iyo abi daud iyo nasa-i iyo dhacday oo ninkan waxaa la yidhaha cabdullahi ibnu yasaar cabdiraxmaan ibnu yasaarna waa walaalkii uun cada ibnu yasaar ninkii la odhanayay in hore usoo marayno la walaalay ahaayeen dhammaanba waa mawaalidii maymuuna eh, lakin waxay leeyihin sawaabku waa cabdullahi ibnu yasaar ninkuna riwaayo xadiiska kuma laha imaka ninkan kale inoo warinaya xadiidkii maxaa jirta uu la socday uun oo xadiidka sanadka kuma jiro oo ragga inoo warinaya xadiidka kamid maaha laakiin ninkan inoo warinaya ayuu laba socday bal taasna waa mid oo iyadna waa khada dhacay ujeedadu dee shaarixba uu ku baraarujiyo de qoniinkiina sharaxaysa uma baahna mutuunta baa u yar baahan in dusha lagu qoro waxyaalahan aan sheegayno marka muxuu yihi isaguna xatى daklna calى abiljahmi bn اxarit bn simata alanصariy ilaan usoo galay way soo socdeen صaxaabigan halkan ay dhacday abuljahmi ibn اxarit ibn sima inuu yahay ayaa iyaduna waxa weeyaan ay u yimaadeen bal halkana san baa muslim dhacday bukhaari oo kale صaxiixiisa iyo qolooyinka kale abuljuhaym baa dhacay ismigoo musaqara eg abuljahmi abuljuhaym baa bukhaari dhacay iyada halkan dee qolooyinkii xataa muslim kitaab buu leeya alcuna madbacaysan markuu ninkan soo naqlinayo kunyadiisa iyo magaciisa isaguba waa si soo arooriyey abujuhayn buu ku soo arooriyey kutubta rijaasha iyo kutubta taariikhda taraajimta iyo kutubtii xadiidkaba waxaa dhacay abuljuhaym weeye taasna markaa maxay yidhaaheen halkana waa waham dhacay waayo isaguba muslim kitaabkiisa kale kuma sugnaa in abuljahmi la idhaahaa waa khada iyaduna ee sawaabku muxuu yahay abuljuhaym waxaa jira in inoo soo socda haddii la idhaaho quraish ah oo xagga salaada inooguba iman doonta kii uu rasuulkii ilaahay lahaa inta maro mala fiican oo uu soo hadiyeeyey oo qurux badan oo markaasaa rasuulka ilahay intuu salaad ku tukado haddana arkay salaadiisiiba inay jeedisay oo shuqlisay markaasuu lahaa celiya khamiisadan oo ituni abi jahmin abijahmi ambajaaniyadiisii ii keena waa xadiidka dee kolley uh, salaadii nagamaba dheera uh, kaasi ayaa abuljahmi ba la yidhaha waa nin quraysha kana abuljuhayn baa la yidhahyo waa nin ansaara bal sidaasay kala yihiin ninkaasi waa ninka xadiidkaas aan arki doonale ee warinayay eh, ninkani lakin xadiidkan imika aan hayno halkan <clears throat> ku hayno iyo xadiid kaloo iyaduna kuba yimi iminka marka la eego in salaada maritaanka ruuxa musaliga hortiisa la marayo ninka wariyana waa ninkan abuljahin baa sawaab ku yahay bal intaasna waa waxaa ogaan doontaan waxaan markaa eegaya qolooyinkiina sharaxa haysta imaka aniga sharaxayga waxaa dhacay markuu ninkan qabanayo abuljahayn baan idhi wasmuhu isagaa dee naweyne waxyaalaha u bastiyeyba wasmuhu cabdullahi bn xari ibn simat ansaariy albukhaariyo waa sida ii taale lakin waxaa laga yaabaa kuwin inay saxayin kitaabkayga khada ay tahay de albukhaariyo hadday idin taalo saa ii taala kollay iyadna waa khada kaloo lakin waa khada madbacadeed maaha mid wax kale ah oo sawaabku waxa weeye in la yidhaaho alansaariyo annajariyo waayo waa nin saxaabadii rasuulka ilaahay kaa mida ansaaria oo najari way isu egiino kutubta mutalifka mukhtalifkuba markay waxyaale kala dooya waxyaalaha ishtibaah ka dhaco ama qalad kaba yimaada ay isbaaldhigayaan waa labada ismay isbaaldhigaan albukaari annajari waa la isku qaldami karaa lakiin ninkani waa annajariya albukaari baa ii taala hadday idinka idin taalana kolley waa saxanaysaane annajariy wey de arrinta kale jirtaana waxa weeyaanba saxaabadii rasuulka marka la eego iyo taabiciintii bal wax yaroo dailon malaa nin keliya un mooyaan oo kaasne waxa wey isna dariiqi waa aad bu waahiy daciifiye wax bukhaare loo nisbeeyeyba kuma jiraan saxaabi ama taabici hadduu ya waa reer bani najarun oo suyudi baaba alfiyadiisa maxaaba kuba yidhaahaan <clears throat> ayaa ilaa bukhaara nisbat lbukhaari waman min alansaari fanajari walaysa fi صaxbi wala atbaaci man yunsab lwala bilijmaci weeye oo saxaabada iyo taabiciintii kuma sugna nin loo nisbeeyo in bukhaare loo nisbeeya kumaba jira bal marka haddii waxyaala la sheegayna wax saasa sugan ma aha bal matalan waxaan leenahay idinkuna saxda bas waa umuuro waxyaala dhaco isku yar baraarujinayna imaka xadiidkaan wadayna faqaala abujahmi abuja abujahmi de mataga sidiisaan ku daynaynaa sharaxana iyada way ku basisan yahay cidda mutunta haysatun baa dusha ku qoraysa abujahim ninkii abuljuhaym ba wuxuu yihi aqbala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ka yimi min naxwi bi'ri jamalin meeshaa bi'ru jamal meel lagu magacaabo ayuu kaba yimi waa meel aan madine agteedi un ahaydba madinana waa soo gelayay falaqiyahu waxaa la kulmay rajulu nin baa la kulmay kollay ninkaa la kulmayna wuxuu ahaaba isaga sida shaafici riwaayadiisa u xadiidkan warinayo uu kuba caddeeyo fasalama calayhi rasuulka ilaahay buu salaamay assalaamu calaykum buu ku yidhi falam yarudda ma celin oo dee rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam aleyhi korkiisa salaamtii ninkii salaamtii kamau qaadin waalaykum asalaam waraxmat ullaahi mu odhan xataa aqbala ilaa u jeestay cala ljidaari jidaar halkaa kaba dhowaa ayuu xaggiisii qaabilay famasaxa waa masaxay weja wejigiisii iyo wadadayhi labadiisii gacmood ayuu ku masaxay wixii dee gidaarkii intuu gacmihii saaray kale gidaaradooduna e waxa weeyaan may ahayn de gidaaradeedna noocan uba dhisane buu kuba dhisnaa dhoobada ama ciiddaba ahaaye aduu bal markaa intuu gacantii saaray ayuu wejigiisiiyo labadiisii gacmood kuba masaxay uma rad calayhi salaama salaamtii buu kaba qaaday uu kuba celiyey waa rasulkii ilaahay walow dee mu weyse qabinuun biyena markaa ma haysan oo hadduu biyo hayse u weysaysan lahaa salaamtiina kollay dee dikri waa kuga sugan tahayo waana wax laynoo jideeyo ajri ay kaba helayno bal haddaan assalaamna magacii ilaahay kaba dhigno araxmatullahina waata kuba sugan oo waa nooc dikri bay noqonaysaa se uu shaksi kaleba uu kuba yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh oo tan ahayd inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa duhrina waxa weeyaan inaan ilaahay xuso duhri la-aan ayaa dhacay sidaasaan salaamta kaaga qaadi waayey waaba taas rasuulka ilaahay salaamtii kama u qaadin ilaa uu markaa u tayamumay markaasuu salaamtii uu kaba qaaday bal riwaayada ama xadiid kale haynoo dambeeye kolley baabkiina waynoo dhamaadeen waanan ku yar raagnay caawa dee umuuro yar muhiimo jire waxa weeyaan un horta waa masaladanne bal laba masale ayunbaa ah dib maxaa raajixa inaan isla aan eegno an isku yar baraarujino mid waxa weeye tayamumka marka la tayamumayo ma laba darba loo baahan yahay mise darbe keliyaa ruuxa kuma filan kollay in badan oo ahlucilmiga ka mid ah oo inta badan oo ahlucilmiga ka mid ah bal waxaan odhan karaaba waayo intooda badan waxay ku tagaan in laba darbo laba goor loo baahanyo midna wejiga lagu masaxayo midna labada gacmood lagu masaxayo taasi iyadu waa mid xagga gacmaha marka la eegana intee la masaxayaa iyadana in badan oo ahlu cilmiga kamida qowlkooda ayaa wuxuu ah kolle saxaabana way kuma jiraan taabiciin baa kuma jira aimada madhabaha marka la eego malik iyo abu xaniifa iyo asxaab ra iyo shaaficiya bal matalan taas la eego waxaa qowlkoodu yahay labada gacmood ilaa intan waysada aan gaadhsiina in la masaxayo bal taasi waa mid laakiin dawaaif culimada ka mid ah waxay qabaan darbo keliya in lagu kaaftoomayo bal bukhaarina matnigu uba dhigtaa oo tayamumkoo darbe keliyaan arrinta kale ay qabaana waxa weeye bal matalan taas markaan eegno axaadiisa labada darbe ku timi way jiraan axaadiisa iyo axaadiisa darbada keliya kuba timi kollay axaadiis dee siman ma aha oo axaadiisan darbada keliya kuba timi ba axaadiisa dee saxiixa aba ah taa kale ama waa axaadiid sanadkooda maqaal kuba sugan yahay ama waa kuwo iyagu bal waxa weeye ama dee waqfi iyo marfuucnimo la iskuba khilaafay waqfigoodna uu raajaxba yahay xagga kale marka la eego inta la masaxayo bal axaadiis baa timi in de waxa weeyaan ilaa labada mirfaq la masaxayo waa axaadiis oo de bacda asxaab sunani ay wariya xataa xadiidka camaar baa laguba wariyo o barhkood ay kuba wariyeen dee axaadiista qaarkoodna waxay kuma timi waa sida xadiidkan imaka aan hayno iyadoo gacanti ay mudlaq tahay oon sheegin oo labada gacmood buu masaxay unbaa imika halkan inooguma sugan iyo wejigii buu masaxay marka intee laga masaxay kumay sugnayn waana xadiidka saxiixa kaasi xadiidkii camaarna maxaa inooguba yimi in waxa weeya labada kaf la masaxayo bukhaarina waxa weeyaan waata u baab ahaan ama tarjam iyadoo khilaafka xoog leeya uba dhigtee bal markaa waxaan leenahay axaadiidta baabka kusoo aroortay waxa ka saxiixee kaba sugan laba midun weeye kuwo iyagu ku gaabsaday labadaa kafun in la masaxayo waa sida xadiidka camaariyan haynay iyo kuwa sida xadiidkan abujuhayn iyagoo mudlaqanimo dee kaa laguma xambaarayo wixii aan intaa ahayn ee kuwa kuma yimi ila lmirfiqayn in la masaxayo ama waa axaadiida sanadkooda dacfi kuma sugan yahay ama waa axaadiid marka la eego laysku khilaafay culimadu ma mawquufa mise marfuuc ay raajix yeeleen ma mawquuf marka taa waxaan leenahay waana si ahl xadiid si guud ama jamaahiirtooda kuwa tagaan dadawaifka madhab ahaanna walow ay qowl ay tahay marka la eego shaaficiyada lakiin raggoodii xadiid iyo fiqi kulansaday ay raajax yeelaanna waxa weeye waa in dee daliil ahaan waxa u raajaxa in darbe keliya ay ruuxii ay ku filaanaysaa inta la masaxayaana waa wejiga iyo labadaa kaf un waxba intan kale waxa weeye walow ay waxyaale kuma yimaadeen wixii inooga sugnaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inta inoogaba sugan waa taas daliil ahaadna taas baa ah deeta meesha imaka xooga badan waayo wixii kale axaadiista kale baad kusoo arortay labada arrimood ama umuurahaas uga qaybsamayaan bal taasba weeyaan arinku de arrintan kalena in markaa uu ruuxu dikrigii ilaahay iyo umuurahaas iyo bal waxa weeyaan ay dahaara ay haboon tahay walow aanay laazim ahayn way noo dambaysaaye xadiidka way nooguma sugantay kolley xadiiskan ku khatimaya xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna sufyaan عan الضaxak بn cثman عan naafic عan ibn cmr ana rajula nin baa mara maray warasuul الlahi wlxaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yabul uu kaajayo fasalama wuu salaamay dee kolley waa ninka wax kaba dhacay waa salaamay falam yarudda calayhim rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh salaamti kamuu qaadin oo kamuu qaadin oo dee ruuxa ruux sidaasa ama xaalad sidaasa ku salaamay jawaab ma mudanayo weeye oo waxa weeye de waxaanay ruuxii ama xaajadiisa gudanayo kale iyo taasna bal isaga naftiisa dee waa kan rasuulka ilaahayba karhayay inuu xaalada dikri ilahay kuma xuso waaba isagoo hadda wixii kaba baxay markaa uu ku dhex jirayo waxyaalahaasi dikriguna waaba karaaha yidhaahaan culimadu ee xag taxriim yani gaadhsiinba laakin waxa weeye in salaadna ruuxa caynkaasi maba mudanayo kollayna bal umuuro mar dambe aan tan la yar eegi doono ayaa inoo dambaysa wallahu subxaana watacaala aclam